bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu targiibi isjeclaysiintiibuu baabu yahay fii makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda mideeda wanaagsan la isjeclaysiiyo akhlaaqda mideeda wanaagsan waa qeyb ka mid ah dhammaystirideedu waa qeyb ka mid ah risaaladii nebiga sal alla lay wasalam ujeedooyinkeedii waaweyneyd iyo tiirarkeedii asaasiga ahaa waa kii xadiiska nebigu aha sal alla alay wasalam inamaa buciftu liutamima saalix alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro baa la ii soo saaray buu nebigu sal alay slm oo la ii soo diray dhammaystirkaasi wuxuu ku saabsan yahay bay culimmadu leeyihiin dhammaystir waxaa looga cabiray lianna carabta jaahiliyadeedii islaamka ka hor iyagoo gaala akhlaaqda wanaagsan waxbay ka haysteen oo runta oo lagu dadaalo iyo oo la oofiyo iyo deeqsinimada iyo akhlaaqda wanaagsan waxbay ka haysteen wixii ka haysteen mooye wixii kale inuu dhammaystiraa marka loo soo diray utamima macnahaasay marka ku imaanaysaa macna can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi calaykum bisidqi calaykum laazima bisidqi runta laazima runta ku dadaala oo laazima oo beenta hauga gudbina been hauga gudbina waxaa yeele fa asidqa runtii yahdii wuu hanuuniyaa ila albiri khayr dhammaantiibuu ku hanuuniyaa yacni runtu ruuxa waxay u horqaadaa oy u jiidaa wanaag oo dhan biriga waxaa la yidhahdaa ismun jaamicun lilkhayraati kulliha baa la dhaha waa magac kulmiye khayr oo dhan marka runtu ruuxa waxay u jiidaa khayr oo dhan bay u jiidaa wa ina albira khayrkaa faraha badanee hanuunku runtu kuu jiidaysana yahdii wuu hanuuniyaa isaguna ilaljannati jannada xaggeedu u hanuuniyaa yacni runtiibaa ku kaxaynaysa khayr badan bay ku gaadhsiinaysa khayrkaa badanina isaguna waa ku hanuuninayaa waa ku horwadaya waa ku kaxaynaya jannaduu kugu hanuuninaya wamaa yazaalu ka zuuli maayo alrajulu ninku dumarkuna waa la mide yasduqu inuu run sheegayo oo wayataxaraa uu ku dadaalayo alsidqa runta uu ku dadaalayo ka zuuli maayo xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa looga qoro sidiiqan mid run badan ilaa loo qoro yani ruuxu inuu runta markuu laasimo oo uu e, muxuu ahaayey daa'imo oo uu ku dadaalo marxalo wuxuu gaadhayaa ilaahay agtiisa loo qoro sidiiq sidiiqu marka waa martabad saro waay waa martabad saro taqriiban waxaa la yidhahdaa waa martabada ku xigta nebinimada nebinimada martabada ku xigta dad yar baana inta badan helaa oo sidiiqu hadihi lumma wuxuu ahaa abubakr sidiiq abubakr buu ahaa marka sidiiqiyadu waa mansilo aada u sarraysa oo martabada nubuwada ka agdhow waay ilaahay agtiisa marka waxaa looga qolayaa dadaalka uu runta ku dadaalayo iyo daa'imidiisa marka dambe waxay gaadhsiinaysaa in loo qoro sidiiq ah, saasaa marka loo soo jilaya waxaan u kala diigayaa idinka iyo walkadiba beenta iyaakum walkadiba beenta iska jira waa iyaakum waa taxdiir waxaan idinka digayaa oo la rabaa inaad ka taxadartaan walkadiba beenta maxaa yeele fa ina alkadiba beentii yahdii waa hanuuniyaa ila alfujuuri xumo ayuu ruuxa ku hanuuniyaa fujuurku waa dunuubta asalkeedana waxaa la yidhahdaa alfujuur ashaq baa la ydhahda waa jeexidda waxaana laga wadaa macaasi iyo dunuub ruuxa diintiisa dilaacisa oo jeexda ayay beentu kugu hanuuninaysaa saas macanaa wa ina alfujuura faajirnimadii iyo diin xumadii iyo macaasidii iyo dunuubtiina yahdii wuu hanuunini ilannaari naartu isaguna kugu hanuuninoo kuu horqaadaya faajirnimadu beentu ka dhashaa beentuna faajirnimo markii ku gaadhiso faajirnimadiina iyaduna naartay kuusii kaxaynaysa waa kusii wadaysa wamaa yazaalu ka zuuli maayo alrajulu ninku yakdibu inuu been sheegayo oo wayataxaraa uu ku dadaalayo alkadiba beenta xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allahi ilaahay agtiisa ilaa looga qoro kadaaban mid been badan inuu yahay waxaa loogu qorayaa diiwaanka kadaab waa mid aada u been badan waay heerkaasuu marka dambe gaalaya siduu beenta u akrinayo oo u wado macnaha muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xadiisku wuxuu kutusaya runta iyo mansilada sare ay leedahay runtana waxaa la yidhahdaa hadalkaagu inuu waafaqo qalbigaaga waxa ku jira isla markaa haddana uu waafaqo sida ay wax u jiraan iyo waxa aad ka warramayso sida uu yahay waa inuu waafaqsan yahay haddii qalbigaaga waxa ku jira iyo afka waxaad ka sheegayso uu kala duwan yahay waa been waana beentii munaafiqiinta beenta munaafiqiinta way ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun leesh carabka waxay ka waxaan qiraynaa inaad rasuul ilaahi tahay carabka markay ka qalbigoodu waa khilaafsan yahay waa beenaalayagu marka marka afkaagi iyo carabkaagi iyo qalbigaagu hadduu iskhilaafo beenaanaa ah tahay haddii waaqica waxaad ka warramayso sida aada uga warramaysa ayna wax u jirinna beenaanaa ah tahay iyadana haddayse kula tahay oo ay sidaa kula rajaxan tahay sidaad moodayso saasaad ismoodsiisay markaasaad jasmiso waxaad tihi waa saas sidii si aan ahayn bay soo baxday adigase way kula ahayd markaa been weyn la dhihi maayo addoonku ku dambaabi maayo leesh lanna wax weeyaan waa khata waa khata ayib nabiga sal lla alay slam waa kii jasmiyo markii xadiiskii dulyadayn baad garanaysaan markii salaadda afarta ragcadooda laba ragcadood uu tukaday oo kadibna uu ka salaamo naqsaday isagoo isboodsiinaya inuu afartiiba wada tukaday saxaabigu wuxuu ku yidhi ya rasuul allah anasiita am qasurati salaa buu yidhi rasuul ilaahayo miyaad halmaantay mise salaaddii waa la gaabiyey muxuu lam ansa walam tuqsar lamana gaabinin mana halmaamin waa sidii marka nebiga la ahayd sooma marka been maaha say adiga kula toodu markaa aad ku qanacsan tahay haddaad wax u sheegto bimacnaa wax weeyaan waa uun la dhihi maayo waa dambaabtay laakiin warku waaqici buu khilaafsan yahay ayb runta marka taasaa la yidhahdaa marka runtu sida la yidhahdo culimmadu yidhahdaan weeyaan daacaadkuna way isdhalaan macaasiduna way isdhashaan yacni wax weeyaan daacadu markaad samayso mid iyadoo kale abay soo jiidanaysaa oy sababkaugu noqoni taasina tu iyadoo kala abay soo jiidanaysaa sababkaugu noqoni daacaadku way isjiidanayaan wayna ku jiidayaanoo xagga khayrkay kuu jiidayaan macaasiduna sidoo kale way isdhashaayo mid markaad samayso waa ku jiidaysaa ilaa marka dambe siday macaasidiiyo dunuubtu kusii jiidayaan gaalnimo ay kugu ridaan hataan soo marno ay salafku dhihi jireen iyo culimmadu almacaasi bariidu lkufri waay ah, dunuubtu waa gaalnimada boostadeedii waay boostadaasoo wax laguma diro yacani bariidka wax lagu diro siday kuusii wadda gaalnimay kugu riday way macana markaas dhalaysaa xadiidkani ka muuqataa sida ay u kala dambayso beentii macaasi iyo dunuub bay kuu jiiday dunuubtii iyo macaasidii iyo diinxumadiina naar bay kuu jiiday runtii khayr badan bay kuu jiiday khayrkii badnaana jannuu kuu jiiday saas wey ayib marka runta ku dadaala beentana iska jira wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal ly slm rasuulku qaala wuxuu yihi iyaakum waxaan u kala digayaa idinka iyo wadanna malaha maxaa yeele fa ina danna malahu akdabu lxadiidi sheeke la sheego midka ugu been badan waay xadiiska waan soo marnay mar dhowaan soo marnay soomay muttafaqun caley buhari muslim waa soo saara danniganna waxaa laga wadaa baa nidhi bimacnaa tuhmada tuhmada dadka aada tuhumto maxaa yeelay inta badan waxay u badan tahay sidaad u tuhuntay inayna wax u jirin marka waaficibay khilaafsantah waa been soo marnay marka axaadiistii nusuusta ka hadlayso wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi iyaakum idinkiiy waxaan u kala digayaa waljuluusa fadhiisi cala turuqaati jidadka la fadhiisto ah, waxaan u kala digayaa idinka iyo jidadka in la fadhiisto iska jira wey jidadka fadhiisigooda jidadka fadhiisanida yani waxaa laga wadaa shawaaricda iyo jidadka caamkee dadku ay marayaan dabcan dhexdooda ha fadhiisanina maaha aha xataa dhinacyada ha ka fadhiisanina ayb qaaluu waxay dhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa lanaa nooma sugnaanin buddun kaaftoon min majaalisinaa meelaha naga aan fadhiisanno kaaftoon aan ka kaaftoonno nooma sugnaanin kama maaranno waay kama maaranno waan ku caweynaa waan fadhiisannaa isugu nimaadnaa xoogaa wakti baan ku gudannaa saas daradeed ma dayn karno kama maaranno nataxadatu waanu ku sheekaysannaa bay dhaheen fiiha dhexdooda waan ku sheekayna majaalista iyo goobahaas golayaashaasi waa ku sheekaysannaayo kama maarmi karno ee bal waxaa naloo fiiriya waay ayib marka waxay rajaynayaan nahyigaa nebigu uu ka reebay oo yidhi ha fadhiisanina iska jira jidadka fadhiisigooda ama waxay u haystaan inuusan amarkaasi wujuub ahayn ilan hadduu wujuub yahay hadal mayna ka keeneen laakiin waxay u fahmeen inuusan wujuub ahayn saas daraaddeed waxay yidhahdeen kama kaaftoonno kama maarano ama waxaa dhici karta inay wujuub u fahmeen laakiin ay leeyihiin sharciga ilaahay baa degahaye fududayn iyo naski hana loo raadiyo kama maaranne labadu waa suroobi kartaa wailaa saxaabadu hadday shay ogaadaan in shaaricu gooyey hadalle ka furayn waa inay markaas waxawy cala arasi walcayn war kama noola markaa waa qaadanaya ayb laakiin labadaasay hunguriyenaya qaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam faama idaa abaytum haddaad diiddeen haddaad diiddeen inaad majaalistan daysaan oo idaan ka kaaftoobi karin fa actuu siiya marka aariiqa jidka xaqahu xaqiisa siiya jidka aad fadhidaani xaq buu leeyahy marka xaqiisa guta qaaluu waxay yidhahdeen wamaa xaquhu xaqiisu muxuu yahay jidka xaqiisu muxuu yahay rasuul ilaahi qaala wuxuu nabi sal alay wasalam qadu lbasar aragga oo la laabo indhaha inaad ka laabto daawashada iyo fiirinta dadka jidka maraya dabcan waa fiirada xaaraantaawa ah, dumarka iyo waxa aan inaad daawatood fiiriso aan la ogolayn isha ka laab ah, maxaa yeelay meeshii la marahayay adaa fadhiista dadkuna inay meesha maraan xaq bay u leeyihin haddaad dayi weyday isha laaboo marka daawashada ka daawa macna wa kafu ladaa dhibka oo la reebo dadka oo dhibka ka dayso dadkaa ah, jidka maraya jidka haya ha dhibin kafigu sidaa w ayu nooc oo min anwaaci aladiya soo gelaya marka waxaa soo gelay afkaaga adinkaaga dhaqankaaga dadka jidka maraya ha ku dhibin dhibkaaga cisho dadka dhibka cisho wa raddu salaami iyo salaanta qaadideeda ilan jidkii waa laydin mari markii jidka laydin mara assalaamu calaykum waa laydin salaami salaanta inaad qaadaanna waa xuquuqda jidkay ka midta ah. waalamru amrid bilmacruufi wanaagga dadka la faro dadka jidka maraya wixii aad ku aragtaan wixii wanaaga ah u sheega wixii wanaaga ah u sheega oo markay idin ag marayaan khayrka u sheega warway sakada bixiya war masaakiinta caawiya muxuu ahay war salaada ha la hagaajiyo war diinta ha loo shaqeeyo wixii khayra yani waxweye siya oo u sheega wanahyu reebida cani xumaantana la reebo iyo wanahyu wey xuquuqdii baa la talinaya can wixii shareecadu diidayna inaad dadka ka reebtaan oo jidkaa lagu marayo haddaad dadka marayo wax xumaana ku aragto waa inaad tidhahdo yacab tiraahdo waa inaad yac tidhahdood ka reebto warsojiya warma banaana raggiyo dumarkaas isku darmanina war waxan iska daaye laakiin haddii munkaraadkiina lagula cagmarayo jid kale aada fadhido kana aamusto xaqii jidka maada gudan muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa wariyey ah, xadiidku marka arrintaasu ku saabsan yahu ruuxii ka maari waayey inuu jidadka fadhiisto jidadka waxaa laga wadaa xaafadaha hadda matalan jidadka dhex mara inta badan hadda jidadkan waaweyne magaalada dhex mara dad fadhiistaaba iska yeelay laakiin xaafadaha la degan yahay yahayba dadku waxay aada u fadhiistaan jirdiinooyinka biyaha hortooda ayay soo fadhiistaan waxaa qariib ah soomaalida dabeecaddeedu waa dabeecad la yaab la waay rag iskaba dhaafi dumarkiiba intay guryahooda ka soo baxaan bay jirdiinooyinka soo fadhiisanayaan naa gurigeedii ka soo baxdayo jirdiino la fadhida oo la wada marahayo haddana ma asturna taaga daranta aan caadi ahayn marka muxuu ahaayey haddii jidka meeshaas inaad fadhiisato aad ka maarmi weydo waa inaad xuquuqdaa gudato wey haddii kaleto meesha ka kaca saasuu ina baraya macnaha xadiiska nebigu sal lay waslam muttafaqun caleyh buhari muslim waa soo saaray wacan mucaawiyata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi man yurid illaahu ruuxu alla la doono bihi isaga khayran khayr uu la doono ha yaraada ha badnaado yufaqihu alla wuxuu fahansiiyaa fidin muttafaqun caleyhi buxaari muslim waa soo saaray ciddii alla khayr la rabo diinka ayuu fahansiiyaa ayib yacni qawaacidda islaamka iyo xalaasha iyo xaaraamta ayaa garashadeeda ilaahay tabaaraka watacaala waafajiyaa una fududeeya kadibna ku camalfalkeeda iyo ku dhaqankeeda ayuu alla tabaaraka watacaala iyadana waafajiyaa ruuxaas waa ruuxa khayr lala rabo saas man waman yu'ta alxikmata y faqad uutiya khayran kaiira yani xikmaddaasi waa cilmiga ruuxii ilaahay cilmi uu siiyo khayr badan baa la siiyey saas man leesh leanna cilmigu isagaa asaas u ah wax kasta wax kasta khayr adduuniya khayr aakharaba cilmiga ayaa asaas u ah isagaana wax walba ka horeeya xataa ilahi wuxuu ka hormariyey tabaaraka wa tacala tawxiidka fii suurati muxuu ahay muxamed faaclam anahu laa ilaaha ila allah alcilmu qabla alqowli waalcamal ah, cilmigaa ka horeeya hadalka iyo camalka labadaba wax walba ood ku hadlayso waa inuu cilmiyeysan yahay waxaad samaynaysana waa inuu kuu cilmiyeysan yahay tilaabadas sidaad qaadayso hadduuna wixii kuu cilmiyeysan ictiqaadku cilmiyeysan yahay hadalku cilmiyeysan yahay ficilku cilmiyeysan yahay hadduuna wixii kuu cilmiyeysneen ma taqaanid ma ma ma hayjad baad garaacaysa ma manci baad garaacaysa mise mise waxaa kuu saxsan yahay yani wuxuu leeyahay alimaam eh, muxuu ah eh, ibnulaqin ha una malanaya wuxuu leeyahay sababta cilmiga wax kasta looga hormariyey waxa weeye <clears throat> cilmigu wuxuu saxayaa buuhi niyada niyaduna waxay saxaysaa camalka saasudaba cilmigaa wuxuu saxayaa niyada nawaayaadka niyooyinkuna waxay saxayaan oo asaas u yihiin camalka ruuxu samaynayo oo inama alacmaalu binniyaat waay saas daraaddeed niyaadka iyo ictiqaadaadka iyo acmaasha qalbiga iyo carabku wuxuu ku hadlay iyo xubnuhu waxay samaynayaan kulli cilmiga asaaso kulli cilmiga asaaso cilmigaasi marka ruuxii laga xirmaaniyo khayr oo dhan baa laga xirmaaniyo waana sida xadiidka mafhuumka laga fahmayo mafhuumka jumlada shartiga laga fahmayo waxa weeye man lam yurid illahu bihi khayran lam yufaqihu fi diin ruuxuusan ilaahay khayr la rabin diinta fahamkeedaa la garab mariyaa oo fiirsada marka lama dhihin ruuxuu ilaahay khayr la rabo salaadu waafajiyaa ruuxuu ilaahay khayr la rabo jihaadku waafajiyaa ruuxuu ilaahay khayr la rabo dacwadu waafajiyaa leanna waxaas waxaa asaas u ah cilmiga asaas u ah dacwo cilmi weyday dacwo ma ah jihaad cilmi waaye jihaad ma ah salaad cilmi weyday salaad ma ah irjic fasalli fainaka lam tusalli waaye waxba maada tukanin baa le ninkii leesh leanna wuxuu u tukaday cilmigii sharcigu la yimid si khilaafsan buu u tukaday nafsu shay wey marka sidii shareecadu jihaadka u dhigtay camalka u dhigtay ruuxii u jihaadana jihaadkaaga la tag baa la dhihi laanna ma cilmiyeysna saas daraaddeed kullu shay yarjic ila alcilmi waalculamaa wixii halkaa ka baxsan waa wax inxiraafsan marka marka cilmiga in lagu dadaalo cilmigu marka waa laba qaybood cilmi farducayn ah iyo cilmi fardi kifaa'i ah cilmiga fardacaynta waxa weeye ruuxa adiga shaksiyan wixii kugu tacalluqa oo camal ama caqiide ah in aad ogaato intaadan samaynin waa fardu wixii kugu saabsan eed samayn rabto salaad baad tukan rabtaa baro soom baa kugu waajibay baro ganacsi baad gelaysaa baro wixii markaa adigu aad tilaabeed qaadayso wixii kugu saabsan inaad cilmigeeda barato oo fardacayn jihaad baad gelaysa cilmigiisa baro wahaakada laakiin inaad yacni cilmiga dhex gasho ood caalim ku noqoto ood baxar ku noqoto ood siyaadsato oo tafaasiishiisa aad sii dhex gasho taasi waxa weeyaan ummadda qaar taqaana in laga helo unbaa laazim ah laakiin ruux kasta laazim kumaaha laakiin in culimo la helo tafaasiishii xalaashii xaaraamta garanaysaoo diinta ka jawaabta culimada qaar ka mida in laga helo ummadda qaar ka mida laga helo waa laazim taasi marka waa fardukifaaya oo dadka qaarkood haddii laga helo ummaddoo dhan lagu wada laazimin maayo laakiin qiyaas waxaa jirta ruux kasta laga rabo qiyaas waxaa jirta ruux kasta laga rabo hadduu dayacana uu cadaabku mudanaya macana can abi darda radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal alay slam rasuulku wuxuu yidhi maa min shayin shay ma jiro oo fi miisaani miisaanka dhexdiisa asqalu ka culays badan min xusni alkhuluqi akhlaaqda wana yani akhlaaqda wanaagsan ama akhlaaq wanaagga maa min shayin shay ma jiro oo fi lmiisaani miisaanka dhexdiisa asqalu kaga culays badan min xusni alkhuluqi akhlaaqda wanaagsan ama akhlaaq wanaagga akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda watirmidiy wasaxa wuuna saxiixiyey kadalika sheekh albani baa saxiixiyey iyo keyrkoodba waa sugan yahay wuxuuna kutusayaa akhlaaqda wanaagsan iyo wanaagga ay leedahay maadaama la yidhiba miisaanka aakharo wax ka culusi ma jiro qiimo weyn bay ilaagtiisa kala daawo akhlaaqduna sideedaba waa tiir ka mida tiirarka waaweyn ee diinta towxiidka akhlaaqda cibaadaadka wahaa wahaakada yani waa mabda asaasi ah bal iskama dhaafay sharcigeenna keliya ma ahe sharaaicdii samaawiga ahaydoo dhan baa la timid mabda akhlaaqi mabda akhlaaqi ilaa xataa waata ummaddaaba loo halaagayba qowmu nuut qur-aanku markuu tilmaamayo sababta loo halaagay inta badan wuxuu ka dhigaa akhlaaq xumadoodii dhaqan xumadoodii bay marka maslatul akhlaaq masale muhima wey waataan hadda ka soo wa yacni waxay ka muhiimsan tahay sida nebiga ka soo sal alla alay wasalam ruuxa akhlaaqda wanaagsan wuxuu akhlaaqdiisa wanaagsan ku gaadhayaa darajata asaa'imi alqaa'im darajata asaa'imi annahaar qaa'imi illeyl ruuxa habeenkiina salaad u taagan maalintiina soon sooman ruuxaa darajadiisa waxaad ku gaari kartaa inay akhlaaqdaadu wanaagsan tahay dabeecadaadu macaan tahay wejigaagu furfuran yahay gacantaadu furan tahay dhibkaaga dadka ka ilaaliso aad tahay ruux yalif wa yulaf la jeceliyo oo loo soo dunmo oo la fadhiisigiisa la jeclaado oo dadku maxay ku soo dhowaadaan haddaad laakiin noqoto ruux laga cararo in lagaa cararaa sharku ugu filan aka ah, nebigu sal lay slam dadka alla wuxuu ugu nacibiya ruux ay dadku uga tageen oo uga carareen ibtiqaa'a sharihi sharkiisa ilaalin layska ilaalinaya looga cararay war waa kii inaga cerya waa kii isaga ahay ina garab mariya xadiikaasi marka wuxuu kutusayaa akhlaaqda wanaagsan ruuxa muslimka inuu ku dadaalo akhlaaqda wanaagsan waa labo midna waa hibo rabbi bixiyo oo ruuxu waa ku dhashaa waa ku barbaaraa qaybo ka midana waa muktasabo ruuxu dadaal buu ku helaa waman yatacaffaf yucifhu llah man yatasabbar yusabirhu llah alxilmu ah. bitaxallum saasaa laga wada macna dulqaadku waa inaad adigu dulqaadka iska raadiso sabirkuna waa inaad isa sabirsiisood iska raadiso dhowrsooniduna waa inaad isdhowrto marka akhlaaq muktasabaa jirta akhlaaq muktasaboo ruuxu dadaalkiisa uu ku keeno oo markuu ogaado shayga wanaagsan uu naftiisa ku qasbo taa marka muktasab baa la yidhaahdaayo addoonku dadaal bacda tawfiiq illahi dadaal buu ku keenaya in badanoo ka midana waa khariizi in badanoo ka midana ruuxu wuxuu ka kasbanayaa mujtamaca uu ku dhex nool yahay oo mujtamacaad ku dhex barbaartay hadduu yahay mujtamac akhlaaq leh dabcan akhlaaqdu waxay noqonaysaa dabeecaddaada qayb noloshaada ka mid ay noqonaysa mujtamac akhlaaqdiisu hallaysantahay haddaad ku dhex barbaartana hada wax wey isagii waxa ubaad qaadan saas man وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء حصوتك من الإيمان إيمانك كمده مبدأ أخلاق ده ومبادئ ده هذا قال له حب السهرين سيدي الله بعض الله قدام أيقو خاصة الرجال بيت أي أخلاق دي كتهجان واهري وبهائمتي حولها iyo duurjoogta akhlaaq ahaan meeshaa waa ka sii liitaan halkaa maadaama ay gaadheen oo wax kastoo akhlaaq ahaa oo dhaqan wanaagsan ahaa ay ka dhex siibteen raalli ku noqon maayaan inay dadka intooda kale daahir ahaadaan ayaguna wasakhoobaan in caalamkii kalena uu ishaysto oo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo ka muuqdo ayaguna ay halkaa gaadhaan raalli ku noqon maayaan meesha lala ay gaadheen waa in lala gaadhay rabaan meeshay gaadheen in lala gaadho waay saas daraaddeed baa caalamka waxaa lagu furay wax kasta oo min wasaa'il ilifsaad ah hadday telefishon tahay hadday idaacado tahay hadday internet oo hadda soo kordhay uu yahay hadday balaayo kaloo soo socoto tahay yacni wasaa'il ilifsaad oo dhan bay caalamka caalamku fasaxeen ururo lacago wax yaacay intaa maxaa la rabaa dadka hala fasaadiyo hala fasaado akhlaaqda ha laga dhexgala akhlaaqda haddii laga dhex galo bini aadam waa akhlaaq akhlaaq hadduu ka tago bini aadamba ma ah waa xoolo markaas wixii ma jiro وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري الحياء حشوتك من الإيمان إيمانك كم بها متفق عليه بخاري مسلم وصوصان لفتك حديثك سبب لها حديثك سبب لها وكيم سوى الورود لها وعناها sida bukhaari soo saaray rasuulku sal lay wasalam mara calaa rajulin min alansaari wa huwa yacidu akhaahu fi lxayaa nebigu nin buu soo maray nin walaalkii a wacdinaya oo xishoodka ka wacdinaya wuxuu leeyahy nin xishoodkaagii baa batay waana ku dhibay xuquuqdaadiibuu ku dhaafiyey horiyo sidan iska daa oo raganimo iyo dhiiranaan iyo yeelo oo xishoodkan iska dhaaf soo waaninhay walaalkiisaa u waxdinay yuu nabigu soo maray sal sl markaasuu nabigu wuxu uri sal lay slam dachu dachu buu yihi faina alxayaaa min aliimaan daa buu xishood ha ka waaninin dhaaf u daa maxaa yeelay xishoodku iimaanku ka mid yahay buu nabigu sal lay slm xishoodku iimaanku ka mid yahay maxaa laga wadaa xishoodku iimaanku ka mid yahay xishoodku waa camalulqalbi waay waa camalulqalbi camalulqalbina iimaanka qayb ka mida shucba min shucab aliimaan maxaa yeelay yani waxa weye xadiiskii nebigu waa kiyaha sal lla alay wasalam aliimaanu bidcun wa sittuun wa fii riwaaya bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qawlu laa ilaha ila allah wa adnaaha imaatat aladaa can alariiq waalxayaau shucbat min aliimaan ah, iimaanku waa toddobaatan mise lixdan iyo dhowr gabal waay waxaa ugu sarraysa iimaanka qaybihiisa laa ilaaha ila allah oo lagu qowlo waxaa ugu hoosaysa inaad dhibka jidka yaalle ee muslimiinta dhibahaya inaad ka ka zuulisood ka leexiso xishoodkuna iimaanku ka mid yahay xadiiskaasi wuxuu kulmiyey iimaanku saddexda qaybeed oo uu qaybsan yahay ilan iimaanku muxuu yahay ictiqaad iyo qowlun billisaan iyo camalun biljawaarix qawlu laa ilaaha ila allah waa qawlu lisaan xayaa iyo xishoodkuna waa camalu lqalbi waana ictiqaadkii wa sooma muxuu ah imaaqatu ladaa cani ariiqna waa camalu larkaan yani waxa weye ilaa waxaa qabanaysa gacantii xubnaha qabanaysa marka cinda ahli sunna waljamaca waa saasoo aliimaan alsaxiix yashmal alctiqaad walacmaal walaqwaal shoodku marka waa gobol ka mida iimaanka saas daraaddeed baa iimaanka loogu ilaaqay waxaa kaloo iyadana keenaysa in xishoodka lagu magacaabo iimaan lagu magacaabo xishoodku wuxuu qabtaa shaqada uu iimaanku qabto iimaanku muxuu qabtaa iimaanku iimaanka ruuxa markuu qalbiga galo wanaaggana wuu ku riixaa xumaantana wuu ka xakameeya soma shaqadaasi waa shaqada iimaanka saas daraaddeed mar iimaankaagu xoog badan yahay camalkaaga khayrkaa badanayo maxaa yeelay motoorkiibaa xoog badan motoorkii ku dhaqaajinaya xoog badan markaa xakamaynta uu xumaanta kaa xakamaynayana waa xoog badan tahay laakiin markuu iimaankaagu daciifo xakamihiibaa daciif marmarka qaarkood baad seetada goosanaysaa marka marar fara badan baad waajibkii dayacaysaa soma leanna iimaankiibaa daciifay sidaas daraadeed xishoodkuna waa sidoo kale ruuxu markuu xishoonayo xumaantuu ka celinayaa xishooda wanaagga iyo faraa-ida inuu dayacuu ka celinayaayo allah buu ka xishoonaya markuu salaada ka tegayo allah masalaadii alle kugu waajibeed ka tego waa xishoonaya sakadii waa ka xishoonaya inuu ka tago xajkii inuu ka tago markuu waajibe waa ka xishoonaya waajibaadkiina xishoodku waa faraya xumaantiina waa ka celinaya inuu zinaysto waa ka xishoonaya soma inuu ruux dilo waa ka xishoonaya inuu afkiisa iyo adinkiisa xumaani ka timaada waa ka xishoonaya xishoodku marka shaqada iimaanku qabtaa shaqada iimaankana waa qabtaa saas daraaddeed baa alxayaau min aliimaan loo yiri xishoodka maxaa la dhaha marka xishoodka waxaa la yidhahdaa waa akhlaaq ruuxa ku bixisa inuu ka fogaado waxyaalaha xunxun ciddii xaq kulana xaqiisa inuu ka gaabiyo ka celisa waay waa khuluq akhlaaq waa ruuxa ilaahay siiyo tabaaraka wa tacaala xumaantana waa kaa reebaysa ciddii xaq lahaydoo alla ugu weyn yahayna xuquuqdiisii inaad ka gaabisood ku gaboodfashana waa kaa reebaya xishoodkaasaa la maado kasta kalaa jirto xishoodka u ego fulaynimada ah alkhawar waalkhawf marbay isshabbahaan xishoodka oo markaad shay xaqa ka xishooto shay aad ahayd inaad ka hadasho shay aada inaad samayso markaad ka aad ka gaabsato markaasoo kale xishood lama yidhahde waa baqdin fuligaas markaa meel la rabay in la yidhaahdo munkarka la reebo haddaad dadka ka baqdoo tidhahdo maya ma halkanaan ka hadli karaa maya waan ka xishoonhayaa ma odayaashanaan ka dhex hadli karaa madaxdanaan maanta wax ka dhex sheegi karaa maya waan ka xishoonhayaa ma diin u sheegi karaa waaba xishoone waaba gariiri markaa dhex hor fadhiisteen war maya waad baqaysaa xishood lama dhao saa xishood maaha marba haddaa waxaad ka xishoonaysa uu xaq yahay xishood lama yidhahdo leanna xishoodka sharciga ah iyo xishoodka khariisiga waa kala duwan yahay xishoodka sharciga ah waa wixii sharcigu kaa reebayna inaad ka reebtoonto wixii shareecadu kuu dirtayna inaad ku tilaabsato ama cid ha dhibto ama cidi ha dhibsato ama shaqadaada maaha taasaa xishoodka la yidhahda marka ayb marka markaas iimaanku ka mid yahay an mas'uud radiyallahu anhu qaal wuxuu qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri inna mima adraka waxay soo gaadheen waxaa ka mid a ah annaasu dadku min kalaami nubuwati nebinimada hadalkeedii al ee horraysay waxyaabahay ka soo gaadheen oy kala dhaxleen waxaa ka mid a ah hadalkanaa ka mid ah. idaa goortii lam tastaxyi aadan xishoonaynin fasnac samee maa shiita waxaad doonto hadalka murtida ee nebiyadii nebinimadii hore ambiyadii hore rasuulkeenna ka horreeyey baa laga soo guuriyey waa la kala dhaxlay waa laysu dhiidhiibay hadalkan murti wey marka inna mima adraka waxay soo gaadheen waxaa ka mid a annaasu dadku min kalaami nubuwati nebinimada hadalkeedii ay ka soo gaadheen al ay horreysay xikmadaha nebiyadii hore laga soo gaadhay waxaa ka mid a idaa goortii lam tastaxyi aadan xishoonaynin fasnac samee oo sancee maashiita waxaa doonta kharaja lbukhaariy baa soo saaray hadalkaasi fasnac maa shita waxaad doonto samee dhowr macnaba waa waa lagu fasiraa macnaha koowaadi waxa weeye inay tahay macnuhu uu yahay amar bimacna alkhabar ah amar bimacna alkhabar lafdigu hadda waa amar laakiin khabar baa laga warramaayo yaa laga wadaayo waxay ka dhigantahay sidii adoo lagu yidhi oo kaleeto idaa lam tastaxyi sanacta maa shita haddaadan xishoonaynin wax kasta waad samayn lees lianna xishoodkii xumaanta kaa celin lahaabaan meesha ku jirin somin hadda soo sheeg xishoodkusoo xumaanta kaama celiyo waa xakamihii waa xakamaha haddaad weydo oo xakamuhu fukado fakado ama baabuurkaba muxuu ahaayey istiirinku u fakado maxaa dhacaya ya soo wuxuu doono ku kici maayo waxaa wuxuu doono ku kici marka haddaadan xishood lahayn wax kastaad ku kici wax walbana waa kaa suroobaan maxaa yeele wixii ku celin lahaa baan meesha oolin bimacna alkhabar insaan looga wado waa suroobi kartaa macnaha labaadee suroobi kara waxa weye in xadiiska laga wado tahdiid in laga wado tahdiid iyo goodi in laga wado oo macnuhu uu yahay waxaad doonta samee haddaadan xishood lahayn allah tabaaraka wa tacaala abaalkaaga waa ku marin doonaaye waxay noqonaysaa marka faman shaaa falyumin eh? waman shaaa falyakfur ruuxii doona ha gaaloobo ma gaalni baa lagu faraya marka raalli baa lagaaga yahay gaalow miya maya haddaad rabta gaalow abaalkiisa waad heliya wey macnaha marka macnaha oo tahdiid iyo gooddi ah in laga wadana waa dhici karaysa abaalkeeda waad heli ee samee ayib macnaha saddexaad wax weeye oo la dhihi karayo oo culimada qaarkood sheegaa waxa weeye in laga wado u fiirso waxaad samaynayso waxaad samaynayso u fiirso hadduu yahay wax laga xishoodo iska daa hadduu yahay waxaan laga xishooninna samee oo markaa wuxuu noqon idaa lam tastaxyi haddii waxa aad samaynaysa aadan ka xishoonaynin oo wax laga xishoodo uusan ahayn sharcan ee fasnac maa shiita waxa aad doontay ee aan laga xishoonaynin ee shareecadu ayna farin in laga xishoodo kuu bannaan samee waxaa laga fahmay markaa hadduu yahay wax laga xishoodo shareecadu kuu diidayna ha samaynin macnaha saddexdaa macnaba waa macaani ay culimmadu sheegaan oo xadiiska ay ku fasiraan wey macna muhimaddu wuxuu xadiisku tilmaamaya xishoodka iyo muhimadda uu leeyahay ficlan saas waa ruux aan xishoonin wax walba waa ka suuroobaan xishoodku marka waa khayr sida xadiidka fi saxiix muslim ku sugan ina alxayaaa khayrun kulluhu walaa yaatii ila bikhayr xishoodku dhammaantii waa khayr waxaan khayr ahayna lama yimaado waana xishoodka sharciga ah midka aan shareecada khilaafsanoo iska fulinimada iyo cajsiga ah kaas lagama wado macna ayib nabiguna sal lay wasalam akhlaaqdiisii buu ka mid ahayoo kaana ashadda xayaaan min alcadraa'i fii khidriha nabigu sal lay slam waa ka xishood badnaa gabadh aan weli la guursanin oo dhallinyaro ah oo gantoobkii iyo asturkii ay ku barbaartay weligeed aan ka bixin oo meeshaa ku jirta ah, ilan dumarku kullamaa ay gurigooda ku barbaaraan kuna qarsoon yihiin xishoodkoodu waa badanaya kullamaa ay dibadda u soo baxaan oo shaarica iyo jidadka iyo magaalooyinka iyo ragga iyo ay wax badan dhex galaan siriigtaa dhamaanaysa sariigtaad ammaanaysa saas daraaddeed baa waxaa la yidhi waa kaan soo marnayo gabadha yarta weli la guursanin markii la guurinayo idan la weydiin waayo idankeedu hadday aamusto waa idankeedaa la yidhi leanna inay xishootaa asal ah oy caddaysan weyda waxeeda haweentii laakiin horey loo guursaday iyadu waxoogaa wayaraha ka yara durubtay meeshaase iyadu awood bay leeda warkeeda inay caddaysato saas daraaddeed ilaa ay amar bixiso ha guurinina waa kii leeyahy marka gabadha meesha ku asturan ee ku barbaartay nebi maxamed baa ka xishood badnaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh xishoodku marka dhammaantii waa khayr waa markuu xishoodka sharcigaa yahay aan ka hadlayno manaa ayib ceebna maaha ceebna maaha ayib soomaaliyaed qaar fara badan baa sidoo kale u haysto nin xishoonaya hadday arkaan war ma ma naag baa tahay leeyi naag baa tahay maxaad ma xishoonaysaa war mehe waxa way xishoodku rag iyo dumarba waa leeyihiin waana khaslo aada u qiimo badan oo ruuxa muslimka inuu xishoodo saas maana xishoodku wuxuu ruuxa ka reebayaa inta badan dhiiranaanta faraha badan iyo indha adayga faraha badan oo xaqa lagu muxuuha ah, baatilka lagu indha adayga iyo xishood darrawa xishood darrawa saas maana soomaaliduna qaarka waxay dhahaan indhamo maxay dhihisina walba indha adaygu waa raasamaal bay dhahan indha adayg indha adaygu waa ruux meel walba iska dardara waay wax kastana iska sheegta waa raasamaal baa lagu leey waa raasamaal ma aha indha adaygu waa qaybsamay indha adayga xaqa aad ku indha adayg tahay baa raasamaal ah amaa midkan qajijacdaya iska qasba ah iyo wax walba waan dhameeyeydani wax walba waan dhameeyey taasi wax weeyaan waa waa xishood darro wey midaas macna وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري المؤمن مؤمنك مؤمنك alqawiyu ee xoogga badani ee xoogga leh almu'minu alqawiyu ee xoogga leh khayrun waa ka khayr badan yahay wa axabu waa loo kalgacayl badan yahay ilallahi alle xaggiisa min almumini muminkii xaggiisa addaciifi ee tabarta darnaa muminka xooggale waa ka khayr badan yahay alle xaggiisana waa looga kalgacayl badan yahay muminka tabarta daran xoogga maxaa laga wadaa culimada qaarkood waxay leeyihiin waa xoogga oo casiimatu nafsiga ah. Ah, xoog macnawiya waa oo ruuxu inuu go-aan leeyahay ayib go-aan uu khayrkana muxuu ahaayey ku sameeyo xumaantana isaga reebo markaasi waxaa la leeyahay waa waa waa waa ruux oo qawiyu shaksiya ah xataa abuurkiisu daciif baa iska ahaa culimadu qaar iskaasi ku xambaaraya qaarna waxay leeyihin almu'minu alqawiyu waxaa soo galaya mu'minka jirhkiisa iyo caafimaadkiisu xoog badanya oo dee jirka hadduu xoog badan yahay jirhkaa xooggaas jirkiisana uu u isticmaalo khayrka midka tabarta daran ee aan awooddaa lahayn camalka kaa uu samaynayana aan samayn karin waa ka fadli badanya maxaa keenaya awooddii alla siiyey buu khayrka u isticmaalay kana awooddii lama siinin sooma ninbaa iska naafaaba midna xoog buu leeyahay kii xoogga lahaa waa jihaadaya kii naafad ahaana jihaadkii aadi waa soo xooggaa badaniga ee jirka kagama hormarin saas macnaa marka xoogga jirka markii khayrka loo isticmaalana waa soo gelayaa xoogga macnawiga ahee qalbiga oo go-aanka iyo fulintiisa ana waa soo gelaya labadaba ruuxa isku darsadayna midka labadaba daciifka ku ah waa ka khayr badanya mid ruuxa la siiyeyna ka laga qadiyey waa ka khayr badaya waa markii khayrka loo isticmaala laga wada wa fii kullin mid kasta dhexdiisa waxaa ahaaday khayru khayr ba ah muuminka xoogga badaniyo ka tabarta daran labadaba dhexdooda waxaa ahaaday khayr ba aha waxaa laga wadaa way uun kala khayr badan yihiin aslul khayrka waa ka wada dhexeeya maxaa yeelay aslul baa ka dhexeeya sooma maadaama ay mu'miniin wada yihiin khayrka asalkiisa waa ka dhexeeya laakiin way ku kala way ku kala badan yihiin saamaa laga hadlayaa wy ayib ixris dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya korkiisa ku dadaal wastacin kaalmayso billaahi allana kaalmayso dadaal oo wixii ku anfacayo dantaada ku dadaal adduunkaagiiyo aakhiradaada manaafacaad kuu leh dadaalkaaga keliyana waxaa ku qaybsanine alle tabaaraka wa tacaala kaalmayso tala saaro xadiiskaasi labadiisa jumlo waxay faa'iideynaysaa midda ay faa'iideysay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adiga keligaa baanu ku caabudi allow keligaana kaalmaan ku weydiisanaynaa yacni addoonku wuxuu u baahan yahay inuu isagu dadaalo kow oo haddaad adiga dadaalkii lagaaga baahnaa aada gabto ood adugu ishagrato dayaad ka sugi marka inuu wax ku taro adaaba isakarradaya horta dadaalkii bixiyo wixii ku anfacayay ku dadaal cilmigii sharciga ku dadaal camalkii ku dadaal waajibaadkii ku dadaal xalaasha raadinteeda ku dadaal xuquuqdii inaad gudato ku dadaal alla raaligelintiisa ku dadaal wixii ku anfacaya horta dadaal la imow markaad dadaalka la timaado kadib dadaalka keligii ma kugu filan yahay haddaan alla ku kaalmaynin dadaalkaaga keligii miyaad wax ku gaari kartaa maya wastacin billah waxaan leenahay laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwa xeelad malihi ama awood aan kaga wareegi karno macaasida malihin awood aan daacada ku samayn karnana malihin ilaa billaahi kaalmo ilaahay mooye marka wastacin billah alla kaalmayso ha isku tashanin adigiiyo awooddaada keliye allah tala saaro oo awoodda rabbigaa ku tasho dadaalkana la imow acqilha wa sababkana qaado allana tala saaro inuu ku kaalmeeyona weydiiso ilaa labadaasuu addoonku ku gaari karaa oo wuxuu raba ku gaari karaa adduuniya iyo aakharaba inuu isaguna dadaal la yimaado allana kaalmeeyo tabaaraka wa walaa tacajasha caajisi baa leeyihi ha wahsanin oo taacada ha ka wahsanin walaa tacjaz ha wahsaninoo taacada ha ka gaabinin khayrka ha ka gaabinin haddaad adigu aad gaabiso ood waxaad samayn lahayd ka gaabiso hadda markaasi waxa weye adaa ishagraday waay hawl kuu taalla way marka marka isku dar dadaalkii iyo alla tala saarashadiisa wain asaabaka hadduu ku asiibo shay-un wuxuun hadduu ku asiibo waxaadan filaynin baa ku asiibay maqaadiir rabbi kuu qoray baa ku asiibtay naftaada xoolahaaga caafimaadka waxbaa kugu dhacay falaa taqul ha dhihin low annii anigu facaltu haddaan fali lahaa kadaa sidaa haddaan fali lahaa kaana wuxuu ahaan lahaa kada wa kada sidaa sidaasay noqon lahay lalahi haddaan ridda soo xidhan lahayn caaw tuubku inooma soo galeen aleelahi haddii muxuu ahaay baabuurka markaan ku safraynay haddaan iska jeegarayn lahayn haddaan iska jeegarayn lahay khatartani ma dhacdeen baabuurku markuu kula boodo breega haddaad ku dhegi lahayd dhibkani inama gaadheen oo waxaas wax jira maaha wax lowdaasi waxba ma qaban karto waxan waa wax qornaa waana wax qadarnaa waana wax marnaba aan ku seegeen mar hadday sidaasay low low ka bax haddaan yeeli lahay haddii saa la samayn laha haddii kan la samayn laha hadii la taxadari lah a ninku waa xanuunsaday haddii markaba dhakhtarka loola ordi laha agoobi waa la badbaadin lahaaye war lama badbaadiyeen lowdaas marka iska dhaaf low annii anigu facaltu haddaan falo kadaa sidaa haddaan fali lahaa kaana kadaa wa kadaa sidaa iyo sidaasay noqon lahay walaakin qul saha dhihile walaakin qul waxaase tidhaahdaa qadara allaahu allaa qadaray oo arrintan qorsheeyey wamaa shaaa wuxuu doonana facala waa falaa allah baa sidan wax u qoray oo u qorsheeyey wuxuu rabbi doonana waa fuliyaayo cidina ma hor istaagi karto sooma saas way macana marka inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kaga baxay laakiin low iyo dib ha u fiirin maxaa yeele fa inna low taftaxu waxay furtaa camal shaytaani shaytaan camalkii bay furtaa yacni waxay furaysaa oy qalbigaaga ku furaysaa camal shaytaano wax la yidhaahdo maqaadiirta ilaahay tabaaraka watacaala iyo qorshihii iyo wixii rabbi kugu sameeyey inaad ka shallaytooto ood qoomamooto oo qalbigaagu xumaado ood rafaado oo muxuu ahay cidhiidhi gasho waa wax shaydaan wa marka dambe ay dhici karto xataa inaad ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa aad oo tidhahdo maxaa la iigu sameeyey aniga dhib maxaa la ii gaadhsiiyey maxay sidan ii gaadh ah, waa tii gaalada rabbi tabaaraka wa uuna yidhi muxuu ahaay fi suurati ali cimraan waa ka rabbi tabaaraka watacala ka hadlay dadkii markay duulaanka intay ku baxaan lasoo laayo ama safar intay u baxaan ay safarada kusoo dhintaan maa maatuu wamaa qutiluu lamana dileen mana ayna dhinteen allah tabaaraka watacala wuxuu yihi waxaa sidaa inay dhahaan loogu qadaray xasratan fii inay quluubtooda qoomamo ay ku noqoto laakiin dhulku saas maa ayaga laftooda waxaa lagu yidhi allah tabaaraka watacaala maqaadiirtiisa waxba kama qaban kartaa marka sidaas weyaan low lowdaas ka baxay marka alimaam nawowi iyo keyrkii waxay leeyihiin nahyigaasi lagu leedahay low iyo haddaan saas yeeli lahaa nahyigaasi waxay litanziih alimaam nawowi wuxuu leeyahay eh, muxuu ahaaye wixii aaca wixii aaca oo ruuxa faafay oo tegey oo uusan samaynin wuu dhihi karaa daacadii waa qoomamayn karaayo aleelahaysaa haddaan samayn laha way ii fiicnaan lahay maanta salaadii haddaan tukan laha maanta wixii daaco ku dhaafay waa waa low waa la isticmaali karaa buu leey waxaanu u daliishanayaa xadiiskii nabiga sal lla lay uu rasuulku dhihi jiray low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu lhadya xadiiskii fi keyrkii ku jira macna sidaas weyaan wacan ciyaad ibni ximaarin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lahi sal lay sl rsulku wuxuu yihi ina allaha alle tacaala korahaye awxaa wuxuu waxyooday ilaya aniga wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu an tawaadacuu hoos isu dhiga oo isliida xataa laa yabqiya ilaa uusan ku xadgudbin axadun cidina calaa axadin cidda kale ayna ku xadgudbin ilaa aydaan isgardaraysanin oo qaarkiin qaarka kale ayna gardaraysanin walaa yafkhara ilaa uusan faanin axadun cidina calaa axadin cidda kale korkeeda aynan u faanin akhrajahu muslim baa soo saaray allah wuxuu ii waxyooday oo ii sheegay weeye tawaaduca oo hoos isu dhiga tawaaducu waa kibirka lidkiisa waa kibirku waa ruuxoo isweyneeya islana weynaada tawaaducana waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa hoos isu dhigo aan u arkin naftiisa inuu dadka wax la dheeriya uu ku mudan yahay in lagu weyneeyo wax in lagugu weyneeyo dadka aada la dheer tahay waa inaadan ictiqaadinin cilmi in lagugu weyneeyo aada mudan tahay caqli in lagugu weyneeyo aada mudan tahay muxuu ahaay xoolo in lagugu weyneeyo aada mudan tahay muxuu ahay wahaakada masiye aad dadka la dheer tahayoo in lagugu weyneeyo aad rabto waa inayna qalbigaaga ku jirin hoosu dhig xataa haddii ilaahay fadiilo ku siiyey hoosu dhig dadkaaga la midna dadka kaa ugu hooseeya ictiqaadi xataa inaad kasii hoosayso sidaa markaad hoos isugu dhigto tawaaducdaan laba midhaba laba arrimoodba waa laga baaqsan karaa inaad is istulmidaan ood isku gardarootaan laanna gardarrada maxaa keenaya gardarada waxaa keena kibir baa keena hadduu kibirkii meesha ka baxo gardaraduna meesha ka baxaysa waxaa kaloo isaguna meesha ka baxaya isufaanidda leanna haddaad rumaysan tahay inaadan dadka waxba la dheerayn mafaan baa imaanaya saan ma imaanayo kulli mushkiladaaso dhan waxay ka imaanaysaa waa markaad waxoogaa kor isu yara qaado kor isu qaadidaasi marka waa imtixaano waa kibir hoosu dhig marka aqoontaada cilmigaaga yani waxa weyaan caqligaaga muxuu ahaayey maalkaaga wixii ilaahay ku siiyey isagaa ku siiyee waxbaha ku kibrini isli hoos isu dhig dadkaaga ah, kamid noqo saas man ayb akhrajahu muslim muslim baa wariyey waxaan u tegi doonaa xadiid kaleo inoo soo socdo ruuxii hoos isu dhiga oo tawaaduca ilaahay baa kor u qaada ruuxii isweynaysiiyena allah tabaaraka wa tacaala hoos buu u dhigaa marka tawaaduca waa lagu liibaanaa mujtamaca dhexdiisana qiimo iyo sharaf baad ku yeelan oo ruuxu isagoo mujtamaca dhexdiisa maqaam iyo sharaf ku leh haddana dadkaa hoose markuu iskala mid dhigo dadkaa kor u qaadaya dadkaa sharfaya magac buu ku yeelanayaa hadduu iskibriyana dadka dhan waa nacaya marka mujtamaca dhexdiisiina kibraanigu qiimo kuma leh ilaahay agtiisana warkeeda iskaba dhaaf marka tawaaducaasaa ilahay korkuugu qaadaya almucaamalatu binaqiidi qasdii baa la yidhahdaa ruuxu markuu iskibriyana alla hoos buu u dhigaa markuu hoos isu dhigana allah tabaaraka watacala kor buu u qaadaa magaciisa iyo sharafkiisa iyo aakhiradiisa dhammaanteed macna saas weyaan wacan abi darda radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaala nabigu wuxuu yidhi man radda ruuxii reeba can cirdi akhiihi walaalkii sharafkiisa ruuxii reebo oo difaaco waa bilgaybi maqnaan xaal uu ku sugan yahay walaalkaa oo kaa maqan oon meesha kula joogin sharafkiisiiyo cirdigiisa oo wax laga sheegayo ama dhib loo geysanayo ama la xamanayo ruuxii difaaca oo radiyo ka reeba arrinkaa radda allaahu allah reeba can wejhi wejigiisa wuxuu ka reebaa annaara naartuu ka reebaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walaalkaa oo la xamanayo la aflagaadaynayo la durayo wax laga sheegayo baad meesha joogtaa waad ka qabatay waad dagaalantay waad ka celisay waad ka reebtay waad ammaantay allah tabaaraka wa tacala wuxuu kugu abaalgudayaa maalinta qiyaamada wejigaaga inuu naarta ka ilaaliyo uu naarta ka reebo waa wax weyn akhraja waxaa soo saaray at baa soo saaray waxasanahu wuuna taxsiiniyey sheekh albaani baa ku raaco isaguna taxsiiniyey fii gaayat maraamka saxiix tirmidiga sidoo kaleeto wuu ku sugay xadiidku waa xadiis sugan weli axmed axmed waxaa u sugnaaday min xadiidi asma binti yaziid naxwu xadiidkaa mid la mid lafdigiisuna waxa weeye man dabba can laxmi akhiihi bilgayb walaalkii hilibkiisa ruuxii difaaca isagoo markaa uusan walaalkii la joogin oo uu ka maqan yahay goobta kaana xaqan cala allah an yuctiqahu min annaar alla waxaa korkiisa xaq ku ah oo u isa saaray inuu naar ka xoreeyo ibn abi dunya waa soo saaray fi samti abu nucaym fi lxilya sidoo kale sanadkiisana waxaa ku jira shahr ibnu xawshab oo nin daciif ah saduuq kafiiru lawhaam kama fi taqriib marka sanadkiisu waa daciif xadiiu asma binti abi bakrin oo cinda axmed markuu yahay sanadkiisu waa daciif laakiin wuxuu ku xoogoobayaa xadiidka ka horeeyuu ku xoogoobaya saas daraaddeed xadiidku biuruqihi waa sugan yahay macna oo macnaha ubaydlahi bn abi ziyaadin alqadax nin la yidhahdana waa ku jira oo daciifa laakiin xadiisku xadiis ahaan waa u sugan yahay walow sanadkiisu daciif ba ahaado tan dambe asma binti yaziid oo xadiid axmed ah ayb xadiidku wuxuu faa ruuxa muslimka ah xuquuqda uu kugu leeyahy waxaa ka mid ah inaad cirdigiisa iyo sharafkiisa difaacdo siday waajib kugu tahay inaad xoolihiisa difaacdo oo diintiisa difaacdo kadalika cirdigiisa iyo sharafkiisa markii la dhaawacayana waa inaad difaacdo waxayna soo gelaysaa unsur akhaaka aaliman oo madluuman walaalkaa dhibka lagu haya ka qabo meeshaad joogtaa laanna xaqu kugu leeyahay inaad difaacdo haddaad difaaci weydo sooma xadiid baa sugan abu daawuud iyo qeyrkii soo saaray saareo nebigu sal lla lay waslam maa min muslimin yakdulu imra'an musliman fii mawdicin tuntahaku fiihi xurmatu fiihi min cirdihi ilaa khadalahu fii خذله yuxibu fiihi musratahu addoon ma jiro muslim ah oo walaalkii oo muslim ah garabkiisa ka baxayoon u hiilinaynin meel sharafkiisii lagu qararinayo oo dhib lagu gaadhsiinayo cirdigiisana lagu dhimahayoo lagu dhaawacayo ilaa hadduu jiro intuu iska fadhiyo uusan ka hadlin oo shib ka yidhaahdo isagana ilaahay baa garabkiisa ka baxa meel uu jecel yahay in loo hiiliyo meel ilaahay inuu u hiiliyo uu sugahay uu isagana ilahay garabkiisa ka bixi doona oo hiilada uu waayi doonaa wey macana saas wey marka yacni waxa wey waa masalo lagaa maarmaana inaan fahno in aad hadasho ood ka reebtaan rabaa inaad dhegaysato ood cirdiga muslimiinta wax laga sheegayo oo la duray haddana aada qososho ood u marxabayso ka durayay adigu isku dambi baa tihi markay ugu yartahay haddaanan waxba ka qaban karin meesha ka kaca inakum idan miluhum baa haddii kale noqoni inakum idan miluhum iyagoo kaleetiin haddaan la fadhido od dhegaysanayso un adiga isaga isku mid baa tihi haddaanan waxba ka qaban karaynin meeshana ka kac qalbigana ka kaho wadalika alcafu liimaan way markaasi leannu waa munkar sooma munkarkaasi ruuxani samaynayo inaad dhegaysatood u qososhahay waa dembi weyn wa adiga isaguna isku dembi baati muminiinta guud marka saa looga hadlayo waxaa ka sii xag jiroon ayagu ku jirin culimada culimadu waa ka sii xag jiraan lanna leesh lianna culimadu saan soo sheegnay waa khaasada awliyada waa khaasada muminiinta dhaawaca iyaga loo geysto oo cirdigooda loo geystana waa dhaawaca diinta loo geystay wa intaad culimada caydo ood wax ka sheegto ood aflagaadayso oo dadka ku dirto oo dadka yaryarka aad ah muxuu ahaaye ku kiciso ood intiqaas ku samayso ood mujtamacu ka kalsooni baxo culimmada diintay wadeenna waa ka kalsooni baxeen xaggeed ku wadaa wey ummadda marka xaggeed geynaysa haddaad culimmadeedii ka kaxaysay xaggeed u wadaa ya macalmaaniyiin baad ku xidhi doontaa iyo diinlaawayaal majahiliin baad ku xidhi doontaa sidaas daraaddeed ayaa nabigeenna waxaa lagu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun adiga kuma beeninayaan nebi maxamede aayadaha ilaahay bay diidan yihiin aayadaha loo socdaa ninka caalimka ama culimada ummadda magaca kuleh ee diin ahaan ay u noqonayaan in sharafkiisa iyo magiciisa meel lagaga dhaco shaksi caadiyood meel kaga dhacday maaha shaksi caadiyood meel kaga dhacday maaha saas daraaddeed dadka dalabakul cilmiga iyo wadaadada qaarkood oo shaqo ka dhigtay uun inay culimmada duraan inay culimmadu inxiraaf weyn waa inxiraaf aan sahlanayn waa inaad shaqo ka dhigato culimmada duridooda ruuxa noocaasoo kaleeta ana bitajriba waxaa lagu ogaaday akhiiran marka ugu dambaysa khaatumo xumaa ugu dambaysa diin la-aan buu inta badan ku dhintaa leanna waxa weye wuxuu galay martac khatiir ah ceel khatar ah buu ka cadday meel la gala maaha ah, luxuulum culamaai masmuuma waay hilibka culimadu waa sumaysanya hilib sumaysan nin cunay ma noolaanaya ma idinla tahay noolaan maayo maalmo wuu iska sii daafi laakiin meel laga dhinto meesha ugu khatarsan buu ka dhimanoo diintuu ka dhimanay marka yani waxa weeyaan cirdiga dadka ahlu culimmada ahludiinka ee ummaddu ay diinta ka qaadanayso cirdigooda in la difaaco waa waa in la ilaaliyo wa macnaheedu waxa weeye wixii ay ku gafaan waxay ku gafaan ninkii saxaya waa inuu si edebsan u socdo inuu ku jeesjeeso inuu ku maadsado inuu da'yarta ku kiciyo in lagu qoslo in lagu maadsado maya asxaabu rasuulillahi sal alay wasalam nimankii wax ka sheegay ee yidhi markii gaalada lala kulmana waa fuleyo markii calaf iyo hunguri yimaadana waa niman hunguri badan markii halla hadla yidhahdana waa niman been badan iyay wax ka sheegeen saxaabadii nebiga waa culimadii ummadda allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunnaa naquudu wa nalcab haddaad weydiiso waxay ku dhahayaan waxaanu ahayn kuwa ciyaaraya oo warka unbaa meesha nala galay umaanaan qastin waxaa laga lagu yidhi mataqaanaa قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما الله يا آيات كيس يا رسول كيس باتكو تشيسيسان لا تعتذروها عذر دارين بالي قد كفرتم بعد إيمانكم إيمانك إنك دبوات قالوا ديني ورنمونكم الله ما يحكو الشيغان ما آيضاه يحكو الشيغان ما الرسول كم يحكو الشيغان يا يأفلقات دي يا saxaabada aflagaadeeyeen aflagaadayntii saxaabada aflagaadeeyeen waxaa laga dhigay inay allah iyo aayaadka iyo rasuulka aflagaadeeyeen leanna aflagaadaynta saxaabada iyo culimmada ummaddu macnaha waxay ka dhigan tahay adoo diintii aflagaadeey adoo ku jeeseeseeaneeto marka meel sahlan ma aha dayarta yarta waayahan meesha ay galeen ee lagu sii wado meel sahlan maaha meel sahlan maaha rag dhalinyaro waxaan garanayaa masaajidkan iyo islii dhexdeeda meeshuu istaagaba uun culimada qabsan jiray majlisku istaago waxbaa sheegaya haduu yihahdo culimadu fuuli jir maanta dadkii nooca aha waa taariku salaad diin ma leh diin ma leh xataa salaaddii buu ka tegay qaarkood baararka khamraday ku jiraan waa aqaanaa meesha markuu joogayna nin manaabirtu ka istaago oo hadlo oo culimmada dul saaran buu ahaan jiray sila tajriba waay sidaas daraaddeed cirdiga culimmada waa in la nabadgeliyo cirdiga mu'miniinta guud iyo sharafkoodana waa in la nabadgeliyo culimmaduna waa ka sixag jiraan ka sixag jiraan xamalatu sharci lahi wa saas macana وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده ما نقصت من نسقامس صدقة صدقة من نسقامس من مال حول من نسقامس هي واحد صعب waaqic kama warhayaan culimmadu dowladaha ku shaqaysta culimmadu waa fulayo way baqaan culimmadu waa qaacidiin ha culimmadu waxba kama warhayaan culimmadu waa dhag xidhan yihiin waxaasaasa wadaaddo waxba ma ogidina culimow kacad dumarka xaydka iyo nifaaskooda ka fatwooda jihaadka iyo waxaad ka ogtihiin ma jira siyaasadda ma taqaanaa waxa wadana waa nin dhalinyaro wadaadnimo sheeganay waa ibtilaysan wala shay طريق خوارجته هيا كاس ولا شك في ذلك طيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري ما نقصت من نسقامس صدقة صدقة من مال حول من نسقامس صدقة عبد حسي حولها كبد حسي نسقام النيس وما زاد الله وحلقه ولا من نسقام نيسه bedelkeedaoo ka badanna alla waa ku siinaya adduuniya aakharaba waa midda labaade inta ku hadhayna waa laguu barakayn oo haddaad wax bixisay inta soo hadhay xoolo badan bay ka baraka badan yihin leanna waxaa kala duwan sideedaba xoolaha tiradooda iyo tayadoodaa kala duwan soo ma tayadu waa barakada barakada haddii wax yar laguu barakeeyo wax badaan bay ka fiican yihin intaad bixisay sadaqo u bixisay inta soo hadhay barakada ku jirtaiyo khayrka ku jiraayo wax badan oo kale ka fiicanta waxba iskama dhimin marka talabaad weeye alla khalaf buu ku siino bedelkiina waa laguu soo dhigaya macna iyadoo laba laaban adduuniya qarab wamaa zaada allahu alla ma ziyaadiyo cabdan adoonku uma ziyaadiyo bicafwin cafin daraaddeed uma ziyaadiyo ilaa cizan cizi mooye wax kale uma ziyaadiyo maa zaada allahu cabdan bicafwin cafin uu dadka cafiyey ilaa cizan cizi iyo sharaf mooy wax kale uguma siyaadiyo xadiiskan qaybtani waxay ka hadla adiga markii muxuu ahaayey inta lagugu khaldamo oo ruux kugu xadgudbo aada naftaadu ku tidhaahdo ma ka aargoosataa mise waad iska cafidaa ma qabsataa mise waad iska dhaaftaa cafi markay kuu soo baxdo shaytaan buu wuxuu ku leeyahay oo haddaad iska cafido wax liita oon qiimo lahayn oon karaamo lahayn oo layska jiiro oo cid walba maagto waad noqone waan wax iska celi soo gudhib maya ah, wax iska celiyo qayrkaa iska dabaan markaasaad sharaf yeelanaysa haddii kaleeto ruux mar walba la jiiraad iska noqonaysaa qiimahaaga dhan baa dhimanaya nabiguise wuxuu ley sal l saas meehe cafinta ayaa cizi iyo sharaf kuugu kordhaya ficlan waa saas ruuxa xaruuriga ah ee wixii taabtaba uun isaguna taabto ee wax walba uun ka argoosta een sabir iyo cabsi lahayn ma sharaf iyo qiimo mujtamaca dhexdiisa ku leeday ya sharaf iyo qiimo male laakiin waxaa sharaf badan oo dadkuna sharfaan ilaahay agtiisana ku sharfan ruuxa markii dhib loo geysto iska cafiya dhiiggiisaa la baadiyey oo iska cafiya waa la xantay iska cafiye xoolihiisa waa la qaata la iska cafiyey warkaasi waa boqor baa laleeyahay soo saas ma laleeyahay kaasi waa boqor ah, nin la arkayba ma aha dadka dhexdoona waa ka ammaanan yahay muxuu ammaanta ku helay cafiguu ku helay marka cafiga cizi iyo sharaf baa kuu kordhi mooye dulinimo ku gaari mayso waase shaydaan siduu kuleeyahay waad ku duloobi buu kudhi saas macana wamaa tawaadaca ma tawaaduco axadun ruuxna lilaahi ilaahay dartii isuma liido ilaa hadduu isu liido rafacahu allahu ilaahay baa kor u qaada tacaala korhaye addoon hoos isu dhiga ma jiro ilaa ilaahay baa kor u qaada magaciisa adduunka iyo aakharaba ilaahay tabaaraka wa tacala kor buu u qaadaa dadka waa jeclaysiiya wey macnaha sidaas weyaan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وعن عبد الله بن سلام قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه asalaama salaamta faafiya muujiya salaamta oo faafiya yani ciddaad garanaysa iyo ciddaadan garanayninba salaam waayo mar hadduu muslim yahay maxaa yeelay salaamtu waxay soo jiidaa kalgacayl iyo isjacayl wasiluu xidhiidhiya alarxaama dadka raximkiina iyo qaraabadiina iyo ehelkiinana xidhiidhiya waan soo marnay iyadana khayr badan in lagu gaadho waacimuu quudiya aacaama cuntadana quudiya cuntada dadka bahansiiya masaakiinta dadka danlayda dadka rafaadsan socotada dadkaana cuntada quudiya oo cuntada siiya wasalluu tukada billeyli habeenkii tukada walxaal annaasu dadku niyaaman kuwa hurda ay yihiin xaaladda ay dadku hurdaan habeenkiina salaada u kaca tadkhuluu waad gelaysaan aljannata jannadii baad gelaysaan bisalaamin nabadgelyaad ku gelaysaan idinkoo badqaba oo naar iyo dhib uusan idin taabanin baad jannada toos u gelaysaan akhraja waxaa soo saaray atirmidiyu wa saxaxa wuu saxiixiyey kadalika waxaa soo saaray ibnu maaja axmed iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey calaa shartihimaa dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani fi saxiixa alimaamu nawowina wuxuu leeyahy fi ladkaar asaniiduhu jayida buu leh xadiiku xadiis waawa inta kale waan soo marnay acimuu acaama wasalluu bileyli wannaasu niyaam baa inugu cusub waxa kale horaan usoo marnay yani habeenkii salaadiisa tukada qaar culimmada ka mid a ah ceshahay ku itlaaqayaan wasawaabu waxa weyaan habeenkii salaatuleylka laga wadaa habeenkii loo kaco oo muxuu ahaa ceshaa marka la tukada kadib marka la seexda kadib lasoo kaco bay fadli badan tahay khaasatan habeenkii gelinkiisa dambe sida xadiis nebigu sal sl alay slm habeenkii la tukadana ee salaatuleylkuna salaadaha sunnada salaada ugu fadli badan waay afdalu salaati bacda almaktuuba salaatu leyl buu nabi sal ly sl salaadaha waajibka marka laga yimaado salaadaha sunnaha waxaa ugu fadli badan salaada habeenkii la tukado maxaa yeele waa xilli dadku kulligood intooda badan ay jiifaan oo eh, la moog yahay baacadii iyo khayrkii waa xilli ninka soo kacay uu waata qur-aankuna dad tilmaamay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun ifaadka dadka muminiinta markuu alla tilmaamay tabarak watacala sidaas weyaan وعن تميم الداري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري الدين دينك النصيحة والنصيحة آه. دين كثير كي سوا الدين النصيحة دين تيرو النصيحة كان الحج عرفه قال توا alxaju carafa xaj waa uun carafo diini waa uun naseexo maxaa laga wadaa tiirka asaasigee diinku waa naseexada saasaa laga wadaa yacni naseexadu tiir asaasi ah bay diinta u tahay addiinu diinkii alnasixatu naseexada maxaa la yidhahdaa naseexada waxaa la yidhahdaa waa kelima jaamica waa kelimo wax walba ururiso macnaheedana waxaa la yidhahdaa xiyaazatu alxadi lilmansuuxi lahu in wax kastoo dheef iyo wanaag ah aad u koobto ood u ururiso ruuxa aada u naseexaynayso ciddaad u naseexaynayso wanaag dhan markaad u koobto baa nasiixada la yidhahda waxaa la yidhahdaa waa min ajmaci alkalimaati alcarabiya la yidhahda min jawaamic alkelim baa lagu tilaaqa macnaha ayb addiin nasiixa weye alaaan saddex goor buu nabigu yuri sal ly aslam qulnaa markaasaa waxaan nidhi liman yuu yahay u yahay naseexo liman ciddeebay hiya iyadu u tahay naseexada liman yay u sugnaatay hiya naseexadu yaa rasuulala rasuulka ilaahay naseexadu yay u sugnaatayoo iskale qaala wuxuu uhi nabigu sal ly aslam lilaahi ilaahay bay u sugnaatay oo naseexa u tahay walikitaabihi iyo kitaabkiisa walirasuulihi iyo rasuulkiisa walia'imati lmuslimiina iyo muslimiinta madaxdooda wa caamatihim iyo muslimiinta dhammaantood muslimiinta intooda kale markii madaxda laga reebo way caamadu akhrajahu waxaa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray ayib diinku wuxuu ilaahay naseexo ugu yahay wuxuu nasiixo ugu yahay diinku wuxuu farayaa alla in la rumeeyo sooma alla in la rumeeyo inaan cidna lala wadaajinin asmaadiisa iyo sifaadkiisa ilxaad inaan lagu samaynin sifaatu lkamaal in loo sugo sifaatu naqsi in laga anfiyo waxaan istaahilin xusan istaahilin in laga anfiyo in la ateeco amarkiisa la qaato wahaakada xuquuqda rabbi leeyahay oo dhan buu diinku sugayaa oo sidaasuu alla naseexo ugu yahay ficlanna waa naseexo adoonka uma soo noqonayso laala ilaahay waxba kama faa-iido sooma ilahay waxba uma tarto ayib kitaabka ilaahayna diinku wuxuu naseexo ugu yahay wuxuu farayaa kitaabka rumeeya waa hadalkii ilaahaya hadal alla way qur-aanku markaad rumaysaan raaca akhrista ku camalfala ku cibaadaysta qadariya kitaabkii difaaca hormariya wahaakada kitaabkii iyo wixii uu ka mudnaa ummadda ayuu diinku sheegayaa sidaasuuna ugu yahay kitaabka nasiixa ugu yahay saas macana ile diinkii baa ina faraye rasuulkana wuxuu nasiixo ugu yahay diinkii wuxuu dadka farayaa rasuulka wuxuu isaga horta rasuulnimadiisa iyo risaaladiisa rumeeya wuxuu la yimid oo dhan inuu run yahay rumeeya axkaamtuu la yimid ka qaata dariiqiisii raaca weyneeya oo rasuulka qadariya jeclaada ku salliya sunnadiisii u nusreeya oo difaaca diintuu la yimid hormariya wahaakadaa rasuulkana sidaasuu diinku nasiixa u yahay oo xuquuqdii rasuulku lahaabay yuu ummadda barayaa diinku saasuu marka rasuulkana ugu yahay a'immada muslimiinta iyo madaxda muslimiinta wuxuu nasiixo ugu yahay diinku diintu waxay mujtamaca muslimkaa faraysaa madaxdiinna ateeca ka dambeeya ka amar qaata wixii khayra ugu kaalmeeya dhibkooda ku sabra jawrkooda u dulqaata ha ku kicinoo ha ku bixinoo ha mucaarad ha ku noqonina ha la dagaalaminoo seef ha u qaadina inay gaaloobaan mooye soomaalia u kaalmeeya ku daba tukada jihaadka u raaca oo muxuu ahaayey gaalada intaad raacdaan la dagaalama wahaakadaa xuquuqda madaxdu leedahay ee ummadda ay ku leedahay diinkaa baraya dadka ah, ilan madaxdii xuquuq bay leedahay xuquuqdii ay madaxdu lahaydna diinku waa barayaa dadkoo sidaasuu madaxdana ugu yahay diinku nasiixa ugu yahay muminiinta guud diinku naseexo ugu yahay iyadoo iska cadda masaalixdoodii iyo danahoodiibuu barayaa sooma maslaxadaada adduunye iyo maslaxadaada aakharo diin unbaa kuu sheegi sooma yacni qur-aankiiyo sunnadaa kuu sheegaysa maxaa kuu dana dariiqeed mari seed dhibkaga badbaadi seed adduuniya aakharaba u faa'iidaysan seed aad sacaadada u gaadhi seed shaqaawada uga nabadgeli seed isula dhaqmaysaan dhexdiinna jidkeed maraysaan maxaa idinku waajiba maxaa laydinka rabaa maxaad iska ilaalinaysaan dariiqa waxa kuu jeexaya maslaxadaada ku baraya waa diinka sooma caamatul muslimiinna sidaasuu diinku naseexa ugu yahay marka diinku waa naseexo saas daraaddeed ruuxu diin kama maarmo ruuxu diinta kama maarmo waa ka sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo keyrkii odhanaya diinta baahida uu ruuxu u qabo iyo cuntada iyo cabitaanka baahida uu u qabo waxaa ka weyn diinta baahida uu u qabo sababtu waxa weeye diinka hadduu ruuxu waayo ruuxdiisaa dhimanaysa hadduuse cunto iyo cabitaan waayo jirhkiisaa dhimanaya ruuxdoo dhimatayo jirkoo dhimata dhinta kee halisa ya ruuxdoo dhimataa halisan jidhka dhimashadiisa dhimasho lama dhaho laakiin ruuxdoo dhimato jahli iyo shirki iyo diin la-aan u dhimata taasaa macnaha dhimashada rasmiga wa can ibni urarta radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi akaru maa shayka ugu badan oo yudkhilu geliya dadka aljannata jannada geliya akaru maa yudkhilu waxa ugu badanee geliya aljannata jannada geliya dadka geliyaa laga wadaayo taqwa allahi waa alla kacabsiga wa xusnu lkhuluqi iyo akhlaaq wanaagga su-aal baa nabiga lood waxa layidhi waxa ugu badanee dadka naarta geliya nebi allow muxuu yahay wuxuu yidhi waa afka iyo xubinka taranka carabka iyo xubinka taranka u badan wax dadka naar geliya waxaa la yidhi maxaa u badanoo dadka jannada geeya wuxuu yidhi xusnu taqwa allahi wa xusnu lkhuluq alla ka iyo akhlaaq wanaagsan ahrajahu tirmidiyu waa soo saaray wasaxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu kadalika ibnu maajahna uu soo saaray xaakim baa saxiixiyey sidaa uu sheegay tirmidina waa saxiixiyey dahabi sheekh albani fi saxiixa wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan xadiidku marka waa sugan yahay akhlaaqda wanaagsan iyo qiimaheeduna inuu sheegay وعنه رضي الله عنه أبو هريرة وحلقه ورين قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري إنكم إذنكم لا تسعون مواسع نغون كرتان الناس ضدك أمواسع نغون كرتان بأموالكم حولهم أمواسع نغون كرتان واسع نغشده وحلقه وذا ma wada gaadhsiin kartaan xoolihiina waay xoolahaagu dadka ma wada gaadhaan laanna waxaad haystaaba iska yar soomaa dadka uma wada qaybin karti ayib walaakin liyasachum laakiin dadka ha u waasac noqdo ha wada gaadho minkum xaggiinna xaaluu ka ahaaday bastul wajhi wejiga furnaantiisa wa xusnu lkhuluqi iyo akhlaaqda wanaaggeeda waxaa dadka dhan wada deeqsiin kartaa jirta kii kuu yimaadaba haddaad wejiga u furto ma lacag bay kuugu fadhidaan ya haddaadse akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo furfurnaan iyo soo dhoweyn iyo yacni waxa weye hadal fiican iyo ma lacag bay kuugu fadhidaan intaas dadka waad wada gaadhsiin kartaa laakiin xoolo gacantaada ku jira dadkama wada gaadhsiin karta waxaa laga wadaa taasaa dadka ku deeqi kartaane taa ka dharjiya dadka tan kale bakaylimana dee waa idinku jirtaa mana wada gaari karaanbud dadku hadda si kasta u dadaasho man ahraja waxaa soo saaray abu yacla baa soo saaray wakadalika abu nucaym fi lxilya wasaxaha waxaa saxiixiyey alxaakim baa saxiixiyey kadalika yani waxa weeyaan xadiiska sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhahda cabdullaahi ibnu saciid almaqburi oo matruuk ah yuu ku wareegaya saas daraaddeed sanadku waa daciif jiddan waxaana ku cileeyey isla ninka xadiidka ku cileeyey haythami sheekh albani fi daciifa laakiin saxiixuljaamic sagiirka iyo saxiixu tarkiibka labadaba xadiiska wuu ku taxsiiniyey silsila daciifana wuu ku daciifiyey daciifnimadiisaana saxa xadiisku xadiis sugan maaha waa xadiis daciifa ah. wacanhu radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yihi almu'minu ruuxa mu'minkii mir'aatu akhiihi walaalkii muraayadiisa wey almu'mini ee mu'minka ah walaalkiisa mu'minkaa muraayad buu u yahay akhraja waxaa soo saaray abu daawuuda waa soo saaray biisnaadin buu kusoo saaray xasanin oo wanaagsan kadalika waxaa soo saaray albukhaari fi ladab almufrad bayhaqi fi sunan waxaa taxsiiniyey alxaafid alciraaqi munaawi sheekh albani fi saxiixa isaguna wuxuu leeyahy isnaaduhu xasan xadiidku marka xadiis sugan wey almuminu mir'aatu akhiih maxaa laga wadaa sida muraayadoo kale waay adiga muraayadda balladayaha markaad saa isugu fiiriso muxuu ku tusayaa ya ceebtaaduu kutusi balxanta isha kaaga taalla qashinka wejiga kaaga yaalla meesha waxa kaaga yaala in iska tirta la rabo ayuu ku tusayaa ha ku tusee miyuu ku canaantay malaayadu miyuu ku canaantay miyay ku dharbaaxday miyay ku guulguushay miyay ku cayday soo ma inta walaalkaa ku samaynin ceebta ka tir waayo marka murtidiisu waa saas muraayadu ceebtay tustaa wuuna iska tiraa wax dhib a ah habay yaraata ee markay tusaysana wax dhib a ah kuma darto saasoo kale noqon marka walaalkaa muraayad baad u tahaye ceebkiisa zuuli astur waxaad asturi karto wixii kalena u naseexeeyo tus oo si uu isaga tiro ha ku fadeexayn hana ku dhibin macna ayib وعن ابن عمر رضي الله qaala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري المؤمن مؤمنك alladii muminkaasoo yukhaalitu dhex gala annaasa dadka dhex gala muminka dadka ku dhex jira ee jamcada iyo jamaacaadka iyo khayraadka iyo kala dhexgalay kula dhex jira wanaagga faraya xumaanta ka reebaya dadkiisaas dhex boodaya oo wayasbiru ku sabraya calaa aadaabin dhibkoodana ku sabraya dadka dhibka kasoo soo u dulqaadanaya khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min alladii midka laa yukhaalitu aan dhex galaynin annaasa dadka walaa yasbiru aan ku sabraynina calaa adaahum dhibkooda aan ku sabraynin mumin dadka isaga dhexbaxay oo sharkiisana kala tegay sharkoodana ka tegay iyo mumin dadka ku dhex jira wanaaggana faraya xumaantana reebaya dhibkoodana u dulqaadanaya khayraadkana kala qayb qaadanaya ka dadka ku dhex jira khayr badan buu nabig sal lay slm raja waxaa soo saaray ibnu maaja baa soo saaray kadalika taxaawi iyo ibn abi shayba biisnaadin xasanin buu ku soo saaray wa huwa xadiidkuna cinda tirmidi tirmidi agtiisuu ahaaday axmed iyo bukhaari fi ladab mufrad iyo keyrkoodna way soo saareen mar taabir tirmidi uu soo saaray wahuwa cinda tirmidi buu ahaaday ilaa laakiinse annahu tirmidi lam yusami muusan magacaabin alsaxaabiya saxaabiga muusan magacaabin yani tirmidi markuu wariyey saxaabiga xadiidka wariyey muusan sheegin laakiin waxaa sheegay ibnu maajah baa sheegay oo cabdilaahi ibnu cumar inuu yahay ku sheegay marka saxaabiga maqnaantiisu dhib male marba haddii la hubo inuu saxaabi yahay sheegidda magaciisa waxba laazim maaha lanna saxaabada dhammaantood cuduul xadiidka wuxuu faa'iideynayaa alkhiltatu khayrun min alcusla ah, dadkoo la dhex galo mukhaalafada jumcad iyo jamacaadka lagala qaybgalo khayrka lala wadaago oo dhibkooda lagu sabro oo loo dulqaato oo waxay ka khayr badan tahay inaad dadka isaga dhex baxdo asalku waa saas waana sidii saxaabadu ahaan jireen laakiin xilliyo waxaa jira ay cusladu fadli badan tahay waana xilliyada haaliban fitanku dhacaan wax badanna aadan ka qaban karin adigiina inay ku saamayso aad ka baqayso xilliga carar ah, waa tii xadiiskeedaan soo marnayo waxaa dhowbu nabigu sal lay slam inuu noqdo ruuxa muslimka xoolihiisa ka ugu khayr badan ari uu duurka ku raacanayo meelaha roobku ku doo uu la aadahayo diintiisana uu sharka kala cararahayo xoolaha muminka inay kaasi ugu khayr badnaadaan baa dhowbu nabigu sal lay slam waana xilliga fitanku ay dhacaano ayadana ictibaar bay leedahay fitanku markay jiraan cidda wax ka qaban karta ee ummadda wuxuu ka badbaadin karta inay cararta maa waa inay wax ka badbaadiso sifaad buu xilligaa u yeelo nabigu sal lay sl waa kaan soo sheegnayo idaa ra'ayta shuxan mutaacan wa hawan mutabacan waicjaalu mari binafsihi facalayka bikhuwaysata nafsi watrug amra alcaam markaad aragta hawo la raacsan yahay bakhaylnimo la ateecsan yahay nin walboo tiisu la qumanto waxba la iska dhegaysanaynin danahaaga raaca markaa marka cusladaa fadli badanoo mujtamac isaga dhexbaxa soma laakiin intaad isleedahay dadkan ku dhex jirkooda waxbaad ka qaban kartaa dhibkoodana u dulqaado wixii khayraad ku kordhina ku kordhi taasaa fadli badan macna وعن بن مسعوud رضي الله عنه قال وxuu yihi meeshii xadiidkeenu soo marnay ina mima adraka الnaas wax yar dib inoogu celiya ina mima adraka الnaasu min kalaami النubuwaة الأولى meesha iyada ah ibn mascuud miyuu idiin qoraya mise abu mascuud ya abu mascuud miyuu idiin qoraya abi mascuud baa sax aniga wuxuu ii qorayaa can ibni mascuud buu ii qorayaa oo cabdullahi bn mascuud buu markaa noqonaya waan halmaamay inaan baraarujiyo sidaa ma aha xadiidku waa xadiid abu saciidin albadri waxaan dhihi lahaa abu mascuudin albadri baa iskale xadiidka cabdullahi bn mascuud xadiidkiisa maaha sidaas daraaddeed hala baraarujiyo waan halmaamay inaan baraarujiyo markaa soo marayn abu mascuud wey ama abi mascuud wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lahi sal ly sl rsulku wuxuu yihi allahuma allahyow kamaa xasanta saad u wanaajisay khalqii abuurkayga saad u wanaajisay faxasin allow wanaaji oo qurxi khuluqii akhlaaqdaydana allow wanaaji abuurkayga allow saad u qurxisay nebigu aad buu u quruxsanaa salawatu rabbi waslamu caleyh bini aadamkao dhan baase abuurkiisa ilaahay qurxiyey laqad khalaqna alinsaana eh, fii axsani taqwiim toosin midii ugu fiicnay baan ku abuurnay baa layidhi tabaaraka watacaala marka ilaahu abuurkayga saad u qurxisay akhlaaqdaydana u qurxi saasuu nabigu ku ducaysan jiray rawa axmed axmed eh? rawahu axmedu axmed baa wariyey wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana abu daawuudin ayaalisina uu soo saaray ibnu xibbaan baa soo saaray haytami wuxuu leeyahay rijaalu rijaalu saxiix sheekh albanina wuxuu ku saxiixiyey fi lirwa xadiidku waa xadiid sugan weye wuxuuna kutusayaa ilaahay inaad ka barido inuu akhlaaqda kuu hagaajiyo duca kanoo kaleetana waan soo marno iyaduna akhlaaqda ku saabsan hada wabilah towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbi waslm